barabta ka bilowda bilowgii adduunyada barabta ka bilowda barbardhaaq iyo badil bafi kale lowdaa barbardhaaq iyo badil bafi kale lowdaa bilowgii adduunyada barabta bilowda tahay adduunyada baratankee bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa kulawcan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yanan ismaqal wanaagsan saaxiibada meel kasta joogtaan arbaco weeyaan waana shan iyo tobanka februaayo sanada labaatan saddex iyo labaatan barnaamijka ciyaaraha turkeyana ku dhegeysan doontaan kulamadii la ciyaaray xalay kooxda kubadda cagta b s g oo la garaacay pyr munij ayaa gul muhiima ah gaartay wareegel xitobanka james liga sidoo kale c milan iyadana guushii gaareen aynu eegi doonaa sports ayay hal gooli waxba ku garaaceen waxaa jira kulmo xiiso badan caawa markii la gaaro tobanka habeenimo qadar soddon daqiiqa ah kooxda kubadda cagta ee arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity ayaa horyaalka bremliga wada ciyaari doona labadan kooxood midkii badiya ayaa reerka u hari doona haddii arsenal ay badiyaan hogaanka horyaalka bremeliga ayay sii dheeraysan doonaan kooxda kubadda cagta mancity waxay doonaysaa in iyagana ay badiyaan si hogaanka horyaalka bremeliga ama gacankuheenta horyaalka bremeliga ay gacanta ku dhigaan wax walbao kulankaa ku saabsaynu eegi doonaa sidoo kale jamis liiga caawa kooxda kubadda cagta jelsia kooxda kubada cagta brishiyo doodmood ay la ciyaari doonta kooxda kubada cagta jelsia caawa waxay marti ku tahay garoonka weyn ee lagu magacaabo signal edunebark waa kulan xiiso badan weeyaan kooxda kubada cagta jelsia waxay doonayaan sanadkan awoodooda ugu weyn inay markaa jamis liiga ay saaraan maadaama horyaalka kaalinta tobanaad ee brimier league ku jiraan sidoo kale kooxda kubadda cagta real madrid ayaa caawa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta elj kow iyo tobanka habeenimo wararka suuqa kaliibsigayaana ah ka marnay saaxiibada soo dhowaada cabdirashiid ibraahim cali ee barnaamijka la socodsiinaya abdirsaaqna barnaamijka oo farsameynaya un mec allé. Comme toujours, ça va aller. On te met la grâce à gogo. Tous ensemble, on fait le show. saaxiibadaas maqal wanaagsan waxaynu ku bilaabeynaa dabcan kulamada xiisaha badan xalay la ciyaaray iyadoona kooxda kubadda cagta b g iyo weliba kooxda kubadda cagta byr munij ay wada ciyaareen kooxda kubadda cagta byr munij ayaa markaa halgoole waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta b wax matarayaal weeyaan iyadoona markaa dabcan la garaacay ninka la yihahdo lenal misi iyo weliba naimer garoonku ku jireen laakiin wax sidaa maysan sameynin sidoo kaleeto ciyaaryahanka la yihahdo impape oo bedel kusoo galay wax badan sameeyey ciyaaryahankaasi ayaa dhaqdhaqaaq fiican sameeyey qaybta hore ciyaarta markaynu eegno waxay ku dhammaatay barbardhac goola la-aan ah iyadoona kooxda kubadda cagta byr munig ay markaa dhanka bosishinka ama kubadda heysashada ay qaybta hore ku wanaagsaneyd markii lasoo laabtay ciyaarta markay maraysay konton iyo saddex daqiiqo ciyaaryahaanka layihaahdo ee eh, davis oo bedel kusoo galay ayaa dabcan gool ka caawiyay saaxiibkiisa ninka layihahdo coman goolkaasi ayuu dhaliyey konton saddex daqiiq maraysay halkaasi gool ku badiyeen kooxda kubadda cagta bayr munija haddaba ciyaaryaanka la yihahdo kuman aada iyo aad ayuu u jecelyahay kooxda kubadda cagta b h waxaynu ognahay inuu gool ka dhaliyey xalayna waa eh, dabcan asaga ayaa gool ka dhaliyay waxaana loo doortay xidig ugu fiican garoonka markii la eego kooxda kubadda cagta bayr munij labadii kulan ee ugu dambeysay ee soo booqanayay garoonka weyn oo ay ka ciyaarto kooxda kubadda cagta b ama garoonka la yihahdo badis prince waxaa eh, dabcan ay ku badinaysay laba jeer oo min hal gool iyo waxba iyo hal gool waxba ay ku badinayay marka iyadoona kooxda kubadda cagtay byr munich hadda markii la eego eh, ilaa toddoba kulan oo ay markaasi dabcan xiriir ah badinayay marka byr munich waa kooxda wadhay gurubyada kulan kasta oo kamid ah marka guul gaaraysay waxaa aadad loo ammaanaya tababaraha dadyar ee lagu magacaabo julian naglesman waa tababaraha kooxda kubadda cagta ee byr munich sidoo kale waxaa aadad loo ammaanaya ninka golhayaha ah ee yansama oo dabcan noya bedelay hadii noya la waayay micnaheeda maaha in byr munig eh, dabcan dhanka goolka ama goolhayaha markaasi dabcan uu galabgal ka noqon doono lakiin yansama oo nin weyna ayaa xali ku jiray oo badbaadin cajiiba sameynay sidoo kale waxaa aada iyo aad loo amaanaya ciyaaryahanka da yar ee lagu magacaabo jamal musalla sidoo kaleeto waxaa eh, jira xalay oo aada iyo aad loo hadalhayay wiil yar oo ay kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo b h ay safeen ciyaaryahankaasi ee noqday ciyaaryahankii ugu daada yaraa taariikhda wareega nag outka ah ee dabcan kulan jamis liga ciyaara waana nin kale yidhaahdo weren zair emry waa wiil daayara waxa uu dhashay sideedii maaj labada kun lixdii marka kooxda kubadda cagta b h na waa la garaacay oo bahir munig ayaa garaacday iyadoona kooxda kubadda cagta byr munich kulanka soo socda garoonkooda lagu ciyaari doono marka eh, waa kulankii xiisaha badnaa b s g sanadkan ujeedadu weyn waxay tahay inay ku guuleystaan champions league laakiin hadda fursad keliya waxu haystaan boqolkiiba hal inay ku guuleysan karayaan markii la marka b s g xataa haddii ay awood badan yihiin eh, dabcan way iska celin laadahay kooxaha waaweyn sida kooxda kubadda cagta byr munich xil ciyaareedka hore waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta b g wareega lix iyo ayaa lagu reebay haddana waxay u muuqataa in wareega lix iyo lagu reebi doono haddii kulanka soo socda la garaaco weydaan dhanka kaletana kooxda kubadda cagta ac milan ayaa ugu dambeetii guul gaartay waxayna dabcan iminka rajeynaysaa inay gudbaan wareega sideedhamaadka ee uefa champions leaga milan ayaa xalay markaas dabcan guul muhiima gaartay ciyaaryahanka layihahdo hobiraxma birraxiim ayaa markaas dabcan gool uu eh, dhaliyey toddoba daqiiq ciyaarta markay maraysayba eh, dabcan markii la eego ay ku badiyaan kooxda kubadda cagta ac milan waxaa ciyaaryahaanka wanaagsan loo doortay ciyaaryahanka lahado rafaelio oo xalay gambasyo badan sameeyey oo dabcan markaa napoli ugu dambeyti aan irahda koxda kubadda cagta ac milan ugu dambeyti way garaacda koxda kubadda cagta sports oo weydaanba ku dhibneed ugu dambeyntiina ninka la stephen boli waxa uu garaacay saaxiibkiisii antonio conte antonio conte ugu dambeyntii guuldaro ayuu kala kulmay kooxda kubadda cagta ac milan iyadoona kooxda kubadda cagta ac milan dabcan ay ku dhibneed inay ka badiyaan koox wato antonio conte laakiin xalay antonio conte iyo weliba sports iyo weliba xidigihii waaweynkaha sida kain iyo colfisk iyo son iyo labaduba eh, dabcan waa la diray oo dabcan intaba waa la garaacay marka b iyo weliba ac milana guushii muhiimka ay gaareen waxay ka dhigan tahay in wax laga qaban kareenin markan waxaynu eegi doonaa kulamada caawa jira kooxda kubadda cagta manchester city iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ayaa wada ciyaari doona sidoo kale xataa jelse way ciyaari doonta haddaba falaqeyn ku saabsan arrimahaas aynu eegi doonaa shucaab ayaa ila falaqeynaya bal shucab sadhow marka hore eh, cabdirashiid aad mahadsan tahay waa dhowahay eh, kooxda kubadda cagta arsenal iyo manchester city kulanka u dhexeeya haddaan guda galana arsenal xilligan markii la eego waxay ku jirtaa eh, marxalad jahawareera marka loo eego saddexdii kulan ee ugu dambeeyay ee cabdirashiidow oo mm. jahawareerka ay ka soo qaaday koobkii fa a kaabka oo ay kasoo adkaatay kooxda kubadda cagta ee manchester city wixii ka dambeeyay arsenaal dhibcayay luminaysay waxa ay ku dulkuftay kooxda kubadda cagta ee branford sidoo kale waxaa gooli waxba uga adkaatay kooxda kubadda cagta ee everton intaa wixii ka dambeeyay arsenaal wareerkeedu iyo dhibcadhuminteedu waa ii socdeen mm. waxaana caawa kulankan uu yahay mid aad u xiisa badan markii la eego macalimiinta michael arteta iyo george beb guardiolana labaduba waxay yihiin ee kuwa khibrad wanaagsan u haysta hogaankan premier leaga iyo qaabka xilligan ay ku jiraan arsenal markii la eego foom fiicanay ku jirtaa walow maalmihii dambe xoogaa jahawareer iyo ku jira kooxda marka loo eego cabdirashiidow arsenaal dulqaad uma lahan darada oo horey u soo macaadeen haddii mar guul darro ay ku bilaabatana jahawareerkooda waa uu dhow yahay hmm. sida laga arkaba sitia ka soo adkaatay kadib dhibcaayay lumiyeen hadda sidii oo kale haddii caawa laga adkaado waxay noqon doontaa cabdirashiid oo arsenal jaha wareerkeedu uu sii xoogaysto emaratis haddii caawa saddexda dhibc ay ku qaadan waayaanna kolley eh, ilama ahan horyaalkan arsenaal in ay eh, wax ka qaban karaan ama markaas marjac kaloo ay u laabtaan hmm. ay jiri doonta maadaama hogaanka kooxda ay kula tartamayeen oo hadda saddex dhibc ay ka horeeyaan walow kulan baaqi uu jira haddana mm. saddexdan dhibic ayaa ahaan doona kuwa ee eh, markaas caddeyn doona ama meel u dhigi doona horyaalka dhinaca uu aadi karo marka loo eego kulankan aadka u xiisaha badan eh, haddii nu egno koox kubadda cagta arsenaal xilli ciyaareedkan markii hoomkooda ku ciyaarayaan waa koox innabaanaan caadi ahayn tusaalahaan oo kale hoomkooda markay ku ciyaarayaan xilli ciyaareedkan toban kulan oo ay ku ciyaareen sideed guul ayay gaareen oo lix dhibcood ayay hantiyeen garoonkooda waxayna garaaceen kooxda kubadda cagta leicester city afar iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta fulham ayay labaiyo hal ku garaaceen stonville ayaa labaiyo hal ku garaaceen sports ayaa saddex iyo ku garaaceen xataa liverpool oo garoonka soo booqatay ayaa saddex iyo labo garaacay shan gooli waxba waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta nintan forest saddex gooli hal waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta westham barbardhac goola laan waxay la galeen kooxda kubadda cagta newcastle kooxda kubadda cagta ee manchester united ayay garoonkan ku garaaceen oo saddex goole labo hal halna waxay la galeen kooxda kubadda cagta brentford kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta arsenal xil ciyaareedkan garoonkooda ma lagu garaaceen marka toban kulan oo ciyaareen marka shucayb haddaynu eegno arsenal maadaama homkooda ku wanaagsan sanadkan naadiga horyaalka ee doonaysa inay qaadana waa inay garaacda kooxaha waaweynka iyadoo aynu ognaha kooxda kubadda cagta arsenal waxay garaacday kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kale kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester xataa chelsea xataa sports marka ma la dhihi karaa city way garaaci karaysaa kooxda kubadda cagta arsenal cabdirashiido eh, waa ay dhici kartaa waxaan waa iska eh, ciyaaro hmm. sportiskana inta badan eh, waa iska sagaashan daqiiqo sagaasankaas daqiiqana ama daqiiqadahaas inta lagu guda jirana hmm. wax walba ayaa ka dhici kara marka arsenal waa macquul in ay ku adkaato garoonka imaaratis caawa walow ay macquul tahay sidoo kale in iyana looga adkaado markii loo eego city iyo kubadaha ay in laga hortago hmm. arsenal meelaha ay ku adkaan karto waxaa kamida in debrin ay istaajido sidoo kale eh, in la helo ciyaaryahan joojin kara eran eh, brod halan mm-hmm. haddii intaa ay helaan xakameyntaas mm-hmm. waxaa imaan karta in eh, kubadihii dhaxda ka imaanaya ay joojiyaan weerarka halistiisa ay hakiyaan taa oo ka dhigan marka in iyaguna ay ka faa'iidaysan karaan fursadaha ay helaan waa haddii ayba dhacdaba in fursado ay ka sameeyaan garoonkooda intay ku sugan yihiin walow arsenaal eh, inta badan marka emirates ku ciyaaraysa cabdirashiidow ay hayda neef aad u fara badan oo ciyaartooyda ay dadaalayaan oo aad moodaba in la dhaha kulankii ugu dambeeyay brimier leaga ayaad ciyaaraysaan marka arsenal wax walba waa ay ka dhici karaan garoonkeeda caawa oo ku adkaan kartaa sidoo kalena waa lagu adkaan karaa iyadoo ay intaa dheer tahay in baraaje xitaa ay qaadan karto mm. eh, inta badan waxaa laleeyahay xogta kulankan eh, waxaa laleeyahay kooxda kubadda city aad iyo aad ay u jeceshaha kooxda kubadda cagta arsenal sidoo kale waxaa leeyahay arsenal ayaa laga badiyay toban kulan oo isku xigta horyaalka bermaliga oo ay wajahday kooxda kubadda cagta mancity waxaana guuldaradii ugu dheereed ee hal koox yani waxaa leeyahay guuldaradii ugu dheereed weyaan kooxda arsenal in markaasi dabcan laiska garaaco ama markaasi lagu raaxaysto tobankii kulan ugu dambeysay bermaliga sidoo kale waxaa leeyahay mancity ayaa badisay lixdii kulan ee ugu dambeysay ee martida u ahaayeen arsenaal tartamadoo dhan in ka badan lixdan iyo kulan oo ay booqdeen imarat stadium markii la eego marka muddooyinkii ugu dambeysayba garoonkan lix kulan ama lixdii kulan ugu dambeysay halkan ay soo booqdeen way ku badan kooxda kubadda cagta sidoo kale ma jirto eh, koox toddoba kulan isku xigta arsenaal ku garaacda imarat stadium waxay doonayaan kooxda cagta arsenaal in markaasi dabcan rikoorkaasi xun caawa ay gashtaan oo masiti toddoba kulan xiriira gurigooda lagu garaaco sidoo kale arsenaal ayaa ku guuleysatay inay badiso kulan xiriira oo bermeliga markii xilciyaareedkan ama inay ku guuldareysato yacni arsenal xilli way badinaysa kulmada kulmada kulmada laakiin labadii kun ugu dambeysay maysan badinin dhan kaleetana eh, markii ugu dambeysay arsenal ay garaacdo koox heysata horyaal ahayd markii ay eh, hal iyo eber ku garaaceen ama ay kaga badiyeen koox kubadda cagta leicester city eh, bishii abriil kii marka mansitina waxaan ognahay in horyaalka bermelig ay haysato marka in naadi horyaal haysato waxaa ugu dambeysay koox kubadda cagta arsenal sidoo kale kooxda kubadda cagta manchester city waa kooxda keliya ee uu macalinka artetama ah, michael arteta eh, ku guuldaraystay inuu ka badiyo isagoo tababare bermerlig yani waxaa leeyahay tan iyo markii eh, tababare eh, ninka layidhaahdo arteta uu kooxda kubadda cagta arsenal yimaaday ilaa haddana waa kooxda keliya uu ku dhibtooday kooxda kubadda cagta mancity kooxda beb gordol ayaa halis ugu jirta laga badiyay saddex kulan oo isku xigta horyaalka markii ugu horeysay tan iyo julaay kulmada bannaanka marka shucib markaynu egno manchester city xilli ciyaareedka kulmada banaanka ah waxaa laga yaabaa in markaasi dabcan laga shaqshaqdo ama la garaaco arsenal homka ay ku tahay beb gordola wuxuu garaacay sideed toban jeer kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal sideed toban jeer wuxuu doonayaa inuu kan sagaaliyo jeer garaaco waxaa leey taariikhda beeb gordoola waa kooxda uu ugu jecelyahay kooxda cagta arsenaal marka markii laisku soo duubo kooxda cagta arsenaal caawa ma soo gebagabayn doontaa sidoo kaleeto kooxda cagta arsenaal waxay haystaan shax fiican markii la eego waxaa shaki la gelinayaa martineli lagu soo bilaabayaa mister ayaa lagu soo bilaabaya leeyahay laakiin sida kaleeto qaabka shaxda oo kale mise shaxda oo micnaha hadaad isleedahay caawa hadii meel kale artid waaas waxaasuu sameeya oo kaleeto adig ahaantaada maxaa isleedahay arsenal sidee ku guulaysan kartaa cabdirashiidow eh, aada u mahadsan tahay eh, markii la eego kulankan hmm. dhowr farqiyaa jira oo ciyaarta wax ka bedelin kara eh, waxaana ka mid ah xidiga martinelli oo inta badan kubadaha lumiya marka la joogo arsenal oo aada moodo inuu iska ciyaarayo oo mararka qaar xataa isleedahay ciyaaryahankan waa looga haboonaa in booskood lagu soo bilaabo walow eh, kubad samayntiisa iyo qaabeyntiisa iyo orodkiisa ay halis badan tahay oo ay ka cabsadaan haddana waxaa ka fursado badan marka la eego kulamadii ugu dambeeyey xidigan tarasad ay kasoo qaateen ee eh, brighton marka enkatia eh, hmm waa mid ka mida ah ciyaartooyda arsenal la dhihi kara xilligan oo taageerayaasha xitaa mm. qaarkood ay ku sheegaan inuu yahay caqabad weyn ee naadiga haysata mm. kadib dhaawacii gabriel juses oo weli ka maqan naadiga mm. marka inkatia haddii fursadaha uu helayo uu ka faa'iideeya caawa arsenal boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba sagaashan waa laga yaabaa in guul la yimaadaan ayagoo garoonkooda jooga laakiin hadii fursadaha ay helayaan Eh, sidii kulamadii ugu dambeeyaba ay dhaceysay uu khasaariyo waxaa imaan doonta in naadigu wajikabax ay la kulanto oo arsenaal garoonkooda mar kale looga qaato dhibco oo kulankii toddobaad oo brimer league ka tirsan ama eh, city ay ka adkaanayso mm. halkaa looga adkaado marka eh, waxay noqon doontaa eh, guuldaradii eh, sagaaliyo tobanaad ee beeb guardiola kasoo gaarta tan iyo intii premier league uu kusoo biiray ama uu la ciyaarayba naadigan arsenal arsenal marka michael arteta caawa waxay haystaan fursad weyn oo ay ku adkaan karaan hadii garoonkooda caawa ay wax kusoo bandhigaan mooyaane haddii laakiin ay dhacdo sida laga arko kulankii branford kii everton iyo kii kasii horreeyay oo city ay la ciyaareenba arsenal waxay imaan doontaa in mar kale kulankii saddexaad oo eh, guuldaro ah ay qaataan horyaalkan inta loo guda jiro mm. waxaynu ognahay inay kasoo adkaatay manchester united kulan iyago ay isdhigteen mm. si lamid everton eh, fursadooda laga faa'iidaystay waana laga soo adkaaday eh, sidoo kale laba bareejaa jirtay aan iraaday saddex bareejaa jirtay mm. oo ah branford newcastle sidoo kale southampton oo bareejo lasoo wada galeen marka shantaa kulan oo ay dhumiyeen arsenal waxay ka dhigan tahay in xilligan hmm. meel fiican ay joogi lahayn haddii ay ka faa'idaysan lahayn marka caawa eh, falanqaynta guud markaynu eegno hmm. guul waxaa u dhow kooxdan eh, hoomka ah marka la eego hmm. walow city wax walba laga filan karo oo iyana dhankeeda ay qaadan karto dhib Eh, waynu kuga gudbanaynaa kulka kubadda cagta arsenal iyo masity laakiin waa kulanka xiisaha badan caawa jira weeyaan labada kooxoodba waxay ku dagaalami doonaan horyaalka bremeliga arsenal haddii ay iska reebto waa xaqiiqa in arsenal markaasi dabcan leeyahay horyaalkan iyada iskaleh sababtay tahay markaad kooxda eh, dabcan isku dhowdihiin markaad iska reebto waxaa tahay awood inabaanan caadiya marka waanu arki doonaa waa laba kulan oo dabcan aad u khatar badan xataa kooxda kubadda cagta manchester kulankan waxay rajeynayaan barbadhac maadaama iyagu markaasi dabcan ay doonaya in markaasi iyagana fursada ka faadeysan waayahay dhanka wararka jamsliga aynu aadaynaa kooxda kubadda cagta chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta brishiw doodmod caawa koiyo tobanka habeenimo waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda kubadda cagta brishiw doodmod chelsea xaalad adagaa iska haysata gacanta wanaad ay ku sugan tahay eh, xidiga iyo muhiimka qaarkoodna usoo laabteen balka waran xaalada kooxda kubadda cagta chelsea iyo kulankii ugu dambeeyey oo kaleeto barbadhac ee la galeen xaalada waa si kale james league wax ma ka keeni kartaa kooxda kubadda cagta chelsea eh, kooxda chelsea ah, horta champions league wax badan ayay ka keeni kartaa marka la eego eh, kulanka caawa ay la ciyaarayso kooxda brushia dortmund walow macalinka eh, naadigan jalsi haysta uu yahay macalin aan xakameyn karin kooxda markii loo eego cabdirashiido hmm. xiligan kooxda marxaladda ay ku jirto eh, ciyaartoy fara badan ayay jalsi soo qaadatay enso fernandes Eh, maqayla eh, mudriki eh, iyo sidoo kale mudwaaka mm. iyo ciyaartooy kaleo aad u fara badan ay kooxa soo qaadatay marka marka loo eega ciyaartooydaas uu sii dheeryahay john felix oo ah mid kamida farsamayaqaanada farshaxanka ciyaaraha markaa ku sameeya mm. haddana naadiga guul markaa u keeni kara iyadoo markaa inta ay jirto haddana jalsi caqabada ugu weyn ay haysta waxay tahay macalinka oo inta badan ciyaaryahanka uga fiican ee qaybta hore ciyaarta si fiican u dhila ayuu bedelaa qaybta labaad ee ciyaarta mm. taa oo keentay in jahawareer uu markaas ka yimaada ciyaarta mm. sidoo kale qadka dhexe waa caqabada ugu badan ee kooxda jalsiya haysata mm. Eh, waana eh, ciyaaryahanada mar walba uu kasoo bilaabanayo booa hadda kulankii ugu dambeeyey kale oo wejtahan barbaraha ay la galeen hmm. waxa uu dhexda kusoo bilawday losjak ciyaartaas ma lahayn jak eh, sidoo kale waxaa jira in bedel uu hal mar kusoo wadageliyey ciyaartooy fara badan hmm. ciyaaryahanka garabka bidix kaga ciyaara ee daafaca dambeedka bidix hmm. ee kokorela sidoo kale ciyaarta jalsi caawa ma lahan haddii ben jelwal ay heli karaan jalsi in markaa isaga ay kusoo bilaabaan ciyaartooy marka fara badana jira oo macalinka uusan arkin ee wax ka qaban kara kooxda iyo marxaladda xilligan ay ku jirto walow graham botter uu yahay macalin koox weyn aan loogu talagelin oo inta badan falanqayaashu ku tilmaamaan in kooxda brighton iyo chelsea uu isku qalday marka loo eego falsafada uu garoonka kusoo galayo marxaladda naadiga ay ku jirto in laga bixiyo milkiilaha ku lacagta beela chelsena weli waxa uu taagan yahay jaha wareerka halku iga haystaa lacag waan baxshay waxwaan bixiyey maxaa qaldan weli marka macalink waxaa moodaa in wax badan aysaga qaldan yihiin mm hadda kulanka ugu dambeeyey muqayla iyo sidoo kale kokorela waxay isku fahmi waayeen kubadda iskudhidhiibka waxaa la arkayay kokorela oo ku bursanay saaxiibkiisubadda marka la rabay in uu u baadso mm. benjel walaa la soo geliyey xitaa ma helin fursad uu kula sii ciyaaro horaa laga bedela isagana mm. marka in uu garabkan kusoo bilaabay mudiki kusoo bilaabo mm. xidiga lyaraha kemi siyaaj iska fiicnaan lahayd sidoo kale qadka dhaxa in uu cofasig iyo enzo fernandes iyo ciyaartooy lamida hadduu kusoo bilowdana chelsea waxaa laga yaabaa in wax badan ay keento walow uu caawa ka hor imaanayo xidig ay ku raadinayaan lacag boqoliyo konton oo markaa gaaraysa waana xidigan bliggham oo ah mid ka a farshaxanada qadka dhexe mm. sida wacan uga ciyaaray xulka england markaa u dhashay mm. waana ciyaaryahan kubadqaabeeye sameeye iyo kubadburburiye intaba ah mm. marka kooxda chelsea waa laga yaabaa caawa in guul ay keento waa haddii ay isgaarsiiyaan naadigu eh, eh, kubadda markaas ay eh, ciyaarayaan wax qabad fiican ay soo bandhigaan ka hafartish waxuu ka mid yahay ciyaartooyda fahansan ee jarmalka markii loo eego oo ciyaartooydan kale jarmalka ee brusi oo ciyaarta ka hortegi kara sidoo kale daafac lahubo waa ay haystaan jalsi tiaga zurfa iyo badshaale labada marka markii loo eego qaabka hadda ay u ciyaarayaan mm. labadooda waa ay fiican yihiin keliya macalinka marka waxaa moodaa in dambeedka badi xoogaa warwareer uu ka jiro sidoo kale waxaa moodaa in adiga qadkeeda dhexeeya kubalsameynteeda inay ka liidato hmm. haddii marka qaladaadkii jira uu saxo graham boter caawa jalsiba adkaan kartaa aad aad ninka la yihahdo budishaali eh, dabcan wuxuu ka mid yahay ciyaartooydii laga tagay james liga laakiin booskiisii qaalido kulobal ayaa la gelinayaa oo maadaama saddex ciyaartooy ay xisheen ama sharcigana eh, suuqa january markii la eego saddex ciyaartooy kaliya loo baahan sida inso fernandes oo kale joofalgasi mudrigi marka ciyaartooy badan ayaa laga tagay marka shaxda macquul kooxda kubadda cagta jelsea keba ogolhayaa qaalido kulobali tiaga silva rio james wiliba nicola benjilwal inso fernandes kofosic wiliba joofalgas mudrigi havars wiliba mont ayaa macquul ah marka starlin iyo weliba way soo laabteen xataa dani zikriya marka xataa fofana waa usoo laabtay marka jelsia taariikh ahaan markaynu eegno kooxaha ee jarmalka inta badan Eh, way ka adag tahay markii la eego inkastoo markaasi dabcan guulihii ama inta badan barbadhac kulanka uu ku badan yahay waxaynu ognahay koox kubadda cagta buruushiya dortmund markii ugu horeysay ayay ku wada ciyaari doonaan garoonka weyn ee lagu magacaabo signal iduna bark marka aawa kulan xiise badan iyadoona eh, kooxda kubadda cagta ee chelsea eh, ama lix shantii kule ugu dambeysay james league ayaa biti tahay afar ka mid ah guuleysteen gruubkooda ay ku hogaaminayeen iyadoona ninka la yidhaahdo dabcan garham botter uu noqon doona caawa haddii uu badiyo shan kulan oo xiriira oo noqon doona taariikhda bacali ingiriisa ah ee james league markaas sidaa sameeya marka waa kulan xiise badan weeyaan anu arki doona kooxda kubadda cagta chelsea kole chelsea bareeshara saaran haddaynu usoo laabano xalay kooxda kubadda cagta b g ayaa la garaacay oo kooxda kubada cagta ah ee byr munig ayaa dubatay biyoji xataa haday haystaan ninka layhado neymar iyo imbabe weliba linal misi xataa way ka jaban tahay xalay dhacdooyin badan ayaa laga diiwaangeliyey james liaga markaynu eegno waxaa jira wiil daayar ah oo wareega nag outka lagu soo bilaabay taarikhda markii ugu horeysay isagoo sana jira ninkan waxaa la yidhaahdaa eh, weren zer emry waa wiil daayar ah wuxuu dhashay dii eh, waa sideedii maaj dii ayuu dhashay waa wiil daayar xalay ayaa la hadlahayay marka aynu usoo laabano koox kubadda cagta b g bal shacab kooxda kubadda cagta b g ciyaartii xalay waa garaacay weliba iyagoo jooga garoonkooda bayr munig ayaa gul gaartay xalay biji maxaa ka qaldan asraad cabdirashiidow eh, kooxda kubadda cagta ee baris saint german oo weliba garoonkeeda ku ciyaaraysa xalay wax badan ayaa ka qaldanaa marka loo eego qaab ciyaareedka ay soo bandhigtay mm. ee champions league wixii laga filayay walow waxay naadi bayer mengin oo ay ka maqan yihiin ciyaartooy muhiimaha thomas mulla iyo sadio mane mm. iyo waliba lagu daray golxyahooda manuel noya oo dhaawac markaa uga maqnaan adiga marka intooda oo maqan kooxda kubada cagta ee b h d keliya waxaa la dhihi karay shaki uu galay ama lagu soo bilaabi waayo qaybta hore ee ciyaarta xidiga ee reer faransa mm. ee kalian embembe ah, walow ciyaarta toban daqiiqo uu qaybtii dambe ahaa uu si mm. fiican bandhig waxaan usoo bandhigay ah, waana tobanka daqiiqo ee b ciyaarta dhanba mm. ay kala hed siddeetankii wixii ka dambeeyey daqiiqadihii lagu daray oo xogaa baariis culeys saarta kooxda kubadda cagta ee bayer b h ugu weyn ay haysta waxay ahayd qadka dhexe oo ah kubad ee qaabeeye uusan markaas eh, tababaraha kusoo gelin misi iyo neemar waxaad moodaa xalay inay isfahmi waayeen eh, waxaa misi inta badan uu la ciyaari jiray kaalian embembe oo kubadaha tuuryada dheer u dhexbixiyo ama kubadaha uu dhex dusiyo mm. inta badan kaalian oo eh, aada moodo in la yiraahday goosha dhowr tilaabay ku jirtahay ku carar marka shabaqa gaarsiinayay walow sidoo kale kubad xala loo dhexbixiyey ee goolhayaha uu wejiga kaga garaacay hmm. taa oo keentay in laba jeer oo goosha uu ku tuur neymar uu dhalin waayo marka neymar caqabada ugu weyn ee b h g haysata ayuu xalay ahaa isaga iyo xidigal yiraahdo marco ferati faraati waxaa moodaaba in eh, garoonka uusan joogin mhm. eh, marka la eego qaabka u ciyaaraya kubadii waa uu soo qaabeynayay mhm. laakiin waa uu ku dulfikiraya inta badan mhm. marka eh, tababaraha waxaa ka qaldanaa waxay ahayd fatinaha oo gadaal uu kasoo geliyey fabio ruis oo gadaal kasoo geliyay in ciyaarta uu soo bilowdo daniilo iyo xidigan da'yarka ah iyo lixtoban sana jirka ah xali lagu soo bilaabay labaduba waxaa ka lahaa ciyaartoydan gadaal macalinka uu ka keenay markii dambe ciyaarta uu gadaal kasoo geliyay sidoo kale carlo zola oo isbaanish dhashay mm. weerarka ciyaaraya isaguna ma uusan lahayn ciyaartaasi wax markaasi ma uusan ka sameyn b g dhowr weerar oo lagu qaaday mid kamida mida kubad si fudud goolahayaa uu qaban kara xitaa ayaa ka dhalatay oo kengisle ah coman uu shabaqa gaarsiiyey mm. walow coman uu kooxdiisa hore uusan ku dabaaldegin sidoo kale baris culeyska ugu weyn waxaa markaas saarayay xidigoodii hore ee jaba motin oo stock city iyo b h iyo hadda uu bayer ku sugan yahay markaas ciyaare marka eh, jabo muntin xalay waa uu ku socday sidoo kale eh, waxaa dhaqdhaqaaq fiican xalay sameynayay hmm. xidiga da'yarka ah jamaal musiaale oo jarmalka u dhashay oo ka dhex muuqanay eh, garoonka baaqdi faranse oo xalay ciyaartu ay ka dhacday marka miisi kubaddiisa xalay waxaa dilay oo isaga iyo neymar inay isfahmaan keeni waayey xidiga qadka dhaxa kaga ciyaaray baris hmm. saint german ee marco frati halka dhigiisa kingisley coman eh, iyo ciyaartooyda lamidka ah hmm. dayarada ah isagoo kale ayay hmm. kubad wacan soo bandhigayeen sidoo kale kamija kamid ah ciyaartooyda qadka dhexe kula jirtay sidoo kale korotiska kamid aha laakiin ka waxaad moodaa in eh, uu la ciyaaray mm. lorzana iyo ciyaartooyda kale ee garoon ku jirta oo jamaal musiaala uu ka yahay mm. halka eh, frati uu fahmi waayay lonel messi nemer iyo ciyaartooy kale oo italian mbembe uu qayb ka yahay marka caqabada ugu weyn ee macalinka baris haysata waxay ahayd mm. in kubad abuuro qaddhaxa uusan haysan eh, sidoo kale kooxdan waxaa isaga fiicnaan lahaa ciyaaryahan kubada jiidi kara oo dhaqaajin kara sida ciyaartooyda tony crus oo kale iyo mm. ciyaartooyda kale ee qadka dhexe ka ciyaarta ee kubadaha tuuryada dhiila ama dhaqaajiya mm. marka farati ma haysan xitaa hadii ay heli lahayeen mm. ciyaartooy uu kamid yahay hendersonka liverpool oo kale iyo ciyaartooyda kubadaha gediya fursado wacan ayay heli ha shaakaha arsenaal oo kale iyo kubadaha dheer ciyaara waxay heli lahayeen fursado markaas wax badan ay ku sameeyaan sans Sam, on fait le show. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'aime vite à la magie, y a pas de ah, eh, dabcan dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duurka yenan markaan haddii nu eegnan ah kubadda cagta macity iyo weliba kooxa kubadda cagta arsenal waxaa jira labada kooxood markay wada ciyaari doonaan ama markay wada ciyaarayaan waxaa la sameeyaa shax isku dhafa haddaba kooxaha isku baacsanaya horyaalka premier leaga arsenal iyo city ayaa isaga hor imaan doona kulanka ka dhici doona caawa imaaraat stadium waa kulan xiso badan wada sugi doono labada kooxoodba waxa ay dabcan doonayaan in saddex dhibcood ay qaataan laakiin mid ayaa dooneysa ama mid ayaa markaasi qaadanaysa saddexdaasi dhibcood hadii arsenal ahaan lahayd ama haddii koox kubadda cagta masiti ay ahaan lahayd adaba labada kooxoodba ayaa kuwo e, aada u fiican xil ciyaareedkan iyadoo ay ka muuqato inay e, dabcan diyaar u yihiin tartankan horyaalka brimer leaga in markaasi ay ku guuleystaan arsenal iyo masiti ayaa e, ku hubeysan xidigaha ugu fiican horyaalka brimer leaga xil ciyaareedkan kuwaasi oo qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay ka hor kulanka ee premier leaga waxaa lasoo saaraa shaxda isku dhafka ah ee labada kooxoodba markii aanu eegno shaxdan waxaa ku badan koox manchester city oo ilaa iyo eh, lix ciyaaryahaan eh, dabcan laga soo qaatay su-aalahaanoo kale waxaa la doortay golhaya inuu noqdo ninka la ederson oo midka arsenal iyo weliba midka macity waxaa la doortay ederson kan kooxda kubadda cagta macity dias iyo weliba kyle walker ayaa difaacyada laga soo qaatay halka kooxda kubadda cagta arsenal difaacyada laga soo qaatay ciyaartooyda sida saliba iyo weliba ciyaaryahanka la yirahdo dhexda oo kale waxaa ku badan kooxda kubadda cagta arsenal odigad iyo wilobartiga laga soo qaatay halka dhanka qadka dhexena ee dubrunia laga soo qaatay laakiin weerarka waxaa ku wanaagsan kooxda kubadda cagta mancity haalan iyo fordin ayaa lasoo qaatay iyo weliba saka oo arsenal marka arsenal waxay ku leedahay shan ciyaartooy hal kooxda kubadda cagta ee dabcan mancity ay ku leedahay lix ciyaartooy marka waa isku dhafka labada kooxoodba labada kooxoodba dabcan xaqiiqad waxay tahay in eh, dabcan ay yihiin kuwa aada u khatar badan laakiin koox kubadda cagta macity waa iyadanba ay ka adag tahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, arsenal marka beeb xataa wuu ka adegyahay sideed iyo jeer ayuu sii maraya inuu markaasi u garaaco marka waa ka waynu sugi doonaa kooxda kubadda cagta chelsea weliba kooxda kubadda cagta brishiyo dortmund oo kale waa kulan xiise badan xalay waynu aragnay kooxda kubadda cagta b waa la garaacay iyagoo markaasi xidigooda ugu muhiimsanaa ay joogeen ac milan wadada guuliga ayaa kusoo laabatay james leaga kooxda kubadda cagta milan taariikhda waa kooxda labaad markii la fiiriyo laakiin waayadan tobankii sana ugu dambeysay ama dhowr iyo shan iyo tobankii ugu dambeysay ka jiiftay laakiin xalay oo kale waa soo laabatay sanadkan waxay doonayaan in markaasi dabcan wareega sideed ay gaaraan kanisi gudbaan afarnamaadka gaaraan ilaa iyo haddii ay ku guuleysan karayaan champions league chelsea oo kale ciyaartooyda muhiimka ah way usoo laabteen ciyaaryahanka la yihahdo matio covasic iyo weliba ciyaaryahanka la yihahdo ayaa caawa diyaar ah chelsea oo kale markaynu eegno caawa dabcan graham botter waxa doonayaa in ciyaartooda qaar uu bedelo sida ciyaaryahanka lahado marco corella oo waxaa ninka dabcan dambeed bidix ma karayo caawa laakiin waa iska macquul weyaan macalin kasta waxauu jecelyaha mogta wiil ama waxauu jecelyaha ciyaartooy gooniya ah. marka haddii moanta lagu xamin jiray frank lambard oo dabcan markii la eegana dabcan sidoo kale thomas toqil xataa lagu xaman jiray ciyaaryaanka la yhahdo lofjek ama ninka layihahdo monty xataa uu jeclaan jiray hadda ninka layihahdo mark corella waxaa laleeyahay dabcan tobabarahan waabuu iska jecelyahaaba sidoo kale waxa uu markaasi ka hadlay ninka layihahdo garham botter muddooyinkii ugu dambeysayba taageeraashii ay ku buuqeeyeen ciyaaryahanka layihahdo corella kaasi oo banooniga baaskiiba u diiday ciyaaryahanka layihahdo ee aadka u khatarta badan maqaylo mudrigi laakiin wuxuu leeyahay ciyaaryahaanadu ayaga ayaa ah kuwa isfahmi karaya mar walba laakiin waxaa aaminsanay uu leeyahy wax walba waxay noqon karayaan wax wanaagsan eri james oo isagana kamid a ah ciyaartooda ugu muhiimsan kooxda kubadda cad chelsea asna qudhiisa wuxuu aaminsan yahay in chelsea hadda xidigaha ee kuwa ku cusub hadii ay isla qabsadaan in ay kooxda kubadda cagta chelsea noqon doonto kooxda adduunka ama kooxda markaasi dabcan laga cabsado oo kuwo inaba nacadeen ayuu leeyahay marka haddii xidigahan isla qabsadaan dhanka kaleetana ah kabtanka ee kooxda kubadda cagta chelsea asbi qudhiis wuxuu aaminsan sanadkan james leaga in kooxda kubadda cagta chelsea wax ka keen kareyso sidoo kaleeto ciyaaryahaanka ee kooxda kubadda cagta ee chelsea hadaamaha ku haysato ciyaaryahanka lehada falakis qudhiisi wuxuu aaminsan yahay in sanadkan uu doonayo in chelsea dabcan uu kula guuleeyo ama kula guuleysto james leaga marka james leagii koleyno Eh, way adag tahay in james liga eh, dabcan la saadaaliyo laakiin waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea mar weliba ma laga sheekeyn karayo way ku guuleysan karayaan waa la dhihi karaa kuma guuleysan karayaanna lama dhihi karo mar waliba sababtay tahay labada ko labaatankii iyagoo markaasi dabcan chelsea xaaladii si kale ay ahayd inkastoo markaasi foom fiican ay ayay kooxda kubadda cagta mancity oo dabcan ahayd kooxdii loo saadaalinaya finaalka inay ku guuleystaan haddana chelsea ayaa qaaday marka eh, chelsea iyo real madrid oo kale waa kooxaha aan lagu degdegi kareen marka tiraahdo chelsea oo kale ma guuleysan karto waxaa laga yaabaa markaas oo kale inay guuleysato marka waa ka iyadoona kooxda kubadda cagta marengeska iyadana waxay ciyaareysaa dhanka weliba eh, laliigaha laliigahana waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta barcelona inay ku raaxeysanayso koob iyo toban dhibcood ayay hogaanka horyaalka laliigaha ku hayaan haddaba marengeska caawa ah, waxay doonayaan in markaa dabcan wadada guulaha ay kusoo laabtaan real madrid ayaa eh, dabcan ka badisay saddex labaatankii kulan ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay kooxda kubadda cagta elg iyadoo horyaalka la joogo waxayna badiyeen sagaaliyo kulan halka afar kaleetana barbara galeen markaas saddex kulan oo abitina ay ka wataan kooxda kubadda cagta elg elg iyadana markaa dabcan inta badan ku adag tahay in eh, kooxda kubadda cagta madrid ay celiyaan marka real madrid iyadana waxay doonayeen wadada guulaha ay kusoo laabtaan marka real waxay ogtahay in kooxda kubada cagta barcelona ay kooiyo toban dhibcood ay ka sareyso marka xaalada kooxda kubada cagta real madridna waa ka iyadoona xali la xidigaha b g ee sida ninka layihahdo macy iyo weliba neymar oo taageerayaasha kooxda cagta b g oo raaligelinaya kadib guushii xanuunka badnaa oo ay kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo bayer munij markaasi dabaan ay ku garaaceen laakiin inta badan labadan kooxood markay wada ciyaaraan bayer oo kale markii ay la ciyaareyso koox cagta b g inta badan way ku badisaa ama labadii kole ugu dambeysay garoonka b g b iyadana waxay ku wanaagsantahay kulmada banaanka markii la aado oo dabcan bayer way garaacaysay marka laakiin wax waliba waxay soo dhammaan doonaan wareega kale ee james leaga wareega lix iyo tobanka kole hadda lama dhihi karayo gebi ahaanba waa laga saaray ama dabcan waa laga ciribtiray hal goolba waa wax laga soo laaban karayo marka laakiin in hawmkaaga lagu garaaco waxay ka dhigan tahay in ciyaartooyda qaar iminkanba ayna jabayaan oo dabcan xaalada si kaleeto noqon doonto haddaba ninka la yidhaahdo berbatof waxa uu qodhiisii uu ka hadlay kooxaha sanadkan ee dabcan aadka u dandaneynaya ciyaartooyda ama ninka la yihahdo judi billigham haddaba halyeygii hore koox kubadda cagta manchester united ninka la yidhaahdo berbatof ayaa aaminsan in judi billigham uu ciyaaro u ciyaaro kooxda kubadda cagta britishiyo dodmodkaasi in muddo ah markaasi lala xiriirinayo kooxda kubadda cagta liverpool iyo weli manchester united qaab ciyaareedka billigham ee budsligaha ayaa soo jeetay kooxo badan marka waxaa laleeyahay Eh, juudi xataa waxaa leeyahay waxaa eh, soo iminka tirsanka kusoo birtay kooxda kubadda cagta chelsea oo dalabkii ay ku dooneysay iminkanba ay kordhisay sidoo kale mancity xataa liverpool ilaa real madrid hadaba ninka la yihahdo eh, wuxuu leeyahay kani waa ciyaaryahaan soo jiitay indhaha koox kasta oo weyn oo adduunka ah run waxa uu u ciyaaraa si fiican ayuu leeyahy waxaanu heli doonaa dalbiyo badan real madrid waa real madrid ayuu leeyahay marka aad magacaaga ku aragto real madrid waxa aad isku dayi doontaa inaad markaasi halkaasi tagtid laakiin waxauu leeyahay juudi waa nin aada u khatar badan waa nin markaasi qudhiisa xataa doonaya inuu markaasi dabcan uu yimaado oo halkaa dabcan taariikh ka sameeyo waxaunuu doonayaa inuu ka ciyaaro james leaga go-aankiisana arintaa dabcan ayaa ah waxa uu doonaya inuu markaasi dabcan koox ku biiro xilli markuu dhamaado waxa uu noqon doonaa mid aad u faraxsan hadii uu ku biiro koox kubadda cagta manchester sababtoo ah waxauu noqon doonaa saxiix ugu fiican yuu le yani wuxuu leeyahay manchester united ayuu ku haboon yahay ciyaaryahaankan ninka aadka u khatarta badan judi bilgham marka waxaa leeyahay judi bilgham kooxo badan ayaa isku haya koleynu arki doonaa dhan kaletana kooxa kubadda cagta ee arsenal macalinkooda michael arteta waxauu dhaleecaan xoogan usuujiyey ama usoo jeediyey qolada la faarka oo dabcan ugu dambeyntii bermeliga waxay markaasi dabcan raaligelin ka bixiyeen kulankii barbaraha ahaa ee brentford markaasi eh, dabcan goolkii ka dhalisay halkii gool eh, aalada farna markaasi dabcan iloobay inuu jeexa leenka u sameeyo laakiin bermeliga raaligelin ayay iminkan ka dhiibeen arrinka eh, ka hor kulanka arsenal ee caawa laakiin mekard arteta wuxuu leeyahay dhammaadka ciyaarta kadib markii aan falaqeynay dhammaan cadeymaha aan ahayno iyo sawirada aada ayaa u niyijabnay uu leeyahy yani wuxuu leeyahay wax qalad ah ayay nagu socodsiiyeen sababtoo ah taasi ma ahayn qalad bani aadam taasi waxay ahayd qalad weyn tusaale ahaan maaha wax la aqbali kara leeyahay in shaqadaada ay qaban kari waydo yani wuxuu leeyahay nin shaqadiisii inuu hilmaamo wuxuu leeyahay waa wax inabaanin caadiya marka waa in lagu ganaxa leeyahay marka wuxuu leeyahay haddii dabcan eh, dhibco lasoo celin karayo ama laba dhibcood la isiin karayo diyaara u ahay laakiin dhaleecan xoogan ayuu usoo jeediyay maamulka bermeliga oo beryahanba aalada faarka ay ku wareersanayeen marka waa kaa saaxibada guud barnaamijka ciyaaraha doorkayenen intaan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisa xigana la kulantay